ayaa markaa ila gaaray wax la weydiiso sheekh hebel waxna sii oo weli hebel waxna sii oo waxaasaanu kaaga fadhinaa oo maanta waa maalintaadii oo roobkeen qoladii ku xigtay wey marka intaasoo jaranta marka isu mariy maxalushaahidku marka wuxuu yahay kow shirkigii ugu horreeyey ee ku dhaca binu aadam iyo khaladkii ugu horreeyey ee ilaahay diintiisa laga khaldamo iyo shirkigii ugu horreeyey wuxuu ka bilowday dad saalixiinoo wan wanaagsanoo lagu xadgudbay saas way macana maanta tusaale soo maa maanta inta wax la gelayo shirkiyaad la gelayo khuraafaad la gelayo diinta laga baydhayo kow waxaa ka ah dadkaa qubuurta ku jira unbaa la weynaynaya qadarin iyo qiimeyn halkaas ka bilaabay saas way macana marka hore wuxuu ku bilaabaya oo odhanayaa shaydaan oo dadkan qubuurta ku xidhan uu ku odhanaya dadka qubuurta ku ku jira in la jeclaadayo waa waajib kow maxaa yeele dad saalixiinay ahaayeen oo wan wanaagsan dayib in la jeclaadaa ma xumaa wuxuu ku xijinayaa agtooda haddaad ilaahay ku baridaan ducada waa laydinka aqbali waa la soo tegiyo markaasaa qubuurta la imaano qabriga agtiisaa ah, khalwada lala imaano soomaalida roobdoonta qubuurtaa lagu khalweeyaa annagoo yaryarka waxaan garanayaa arda ah oo inta looxda madaxa naloo saaro qubuur ku wareegeysanayno roob doonayno taas way macna qabriga agtiisa ducadaa lagu aqbalaa saasuu ku xijin kadib in ayaga iyo iyaga dartood ilahay wax lagu weydiistuu ku xijinaya dadkan saalixiinta ilaahay bay ka agdhowaayeenoo ilaahay baa jeclaaye ilaahu iyaga dartood wax nagu sii maaha iyaga wax na siiya iyaga dartood ilah wax nagu sii weli ilahay baa lagu xidhanya laakiin iyaga magacoodaa loo sii maraya oo ilahay wax lagu weydiisanaya waa midda labaad waxaa u saddexaad ta afraad wuxuu ku xijinayaa ayaga laftooda hala fadhiyo waa awliye oo ilaahay baa adduunka wax uga dhiibay qayb baa loo dhiibay waxbay qaybin karaan dhulkay wax ka maamulaan toddobada qaaradood bay maamulaan dhulkay taaka taaka ugu jiraan waxbay bixin karaan ilaa aakhiri saas daraaddeed ayaga waxa la warsado saasuu ku xijinaya shafaaca iyo ergo haddii uu intaa kaga guulaystana wuxuu ku xijinayaa haddaad idinka mafkii ku qanacdeen dadka ugu yeedha dadka waa in qubuurta lagu soo xidho oo awliyada lagu xidho oo saalixiinta lagu xidho oo dhaqaale lagu bixiyo oo loo dagaalamo saasuu ku xijinaya taa hadduu kaga guulaystana se ku xigtaayo waxa weeye nin alla ninkii wax ka sheegana qoorta ha la gooyo saas way macana nin alla ninkii wax ka sheegana ha la dhaleeceeyo awliyaduu nacab yahay diintiibuu dumiyey kana keerow ka herow yani balaayuu la yimid diin cusub baa timid ilaa aakhiri wax alla wixii la heli kara mabdaha lagu difaaco bal iminta jarankarnuu soo mariyay inkaani ku dhacday imisuu la maray markii ugu horraysay meel wanaagsan buu ka bilaabay suu u waday u waday waday buu islaam kaga saaray saas way macnaa marka taasuu muujinayaa markii hore saasay ahaayeen gadaal dambe laakiin saasay ka noqotay meesha uu leeyahay haadihi asmaau rijaali saalixiina min qowmi nuuxin min qowmi nuuxin taas ayaa waxay leeyihiin culimadu raggani qowmu nuux baa ka horreeye nabiyullahi nuux soo diritaankiisii rag ka horreeyey bay ahayn laakiin rag dadkii loo soo diray nabiyullaahi nuux ayaa waxay ahaayeen kuwii caabudi jiray laakiin iyagu salaaxooda iyo wanaaggooda iyo xilligoodu waa ka horreeyey xilligii nabiyullaahi nuux sidaasay macnaa wax weeyaan culimada qaar kale mida odhanaya ayib wa can cumara radi allahu canhu cumar waxaa laga warinayaa ana rasuula lahi sal ly aslam nebigu rasuulku qaala inuu yidhi laa taruunii laa turuuni ha igu xadgudbina oo ammaantayda ha ku xadgudbina kamaa asrat say ugu xadgudubtay oo kale annasaara kiristanku ibna maryama ciisa bna maryam say ugu xadgudbeen innamaa ana anugu uun cabdun addoon un baan ahay ee faquluu waxaad tidhahdaan haddaad i ammaanaysaan cabdullaahi addoonkii ilaahay warasuuluhu iyo rasuulkiisi intaa idhaha saasuu nebigu sal lay waslam xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyay akhrajaha yani muslim iyo bukhari baa soo saaray macnaheedu waxa weeye nebigu sal lay slam ummadda wuxuu uga digayaa u diidan yahay ammaantiisa inay ku xadgudbaan alisraa waxaa la yidhahdaa almubaalagatu fi lmadxi ammaanta ruuxood ka badbadiso ood xaddiisaad tilaadisaa la yidhahdaa israaga la yidhahdaa marka ammaantaad i ammaanaysaan xaddaydi xaddii aan lahayd tillaabinina sidii nasaaradu ay ciise xaddii u tilaabiyeen oo kale xadda ha ii tillaabinana markaad i ammaanaysaan maxaan kugu ammaanaa nebiyo oon xadda ku tilaabinaynin waxaad is tidhahdaan addoon ilaahay un baan ahaye ammaantaan i ammaansaan ha noqoto addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa saasuu nabigu yuri salawatullah waslamu calayh cabdullaahi wa rasuuluhu waana midda ilaahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacala markuu ammaanayay nebiga salawatullh waslaamu calayh sifada ugu qiimo badan ee uu ku ammaanay waa addoonnimo subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam addoonnimuu ku tilmaamay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna licaalamiina nadiira waa maqaamaadka ugu sarreeya sharafka meesha ugu sarreeya markuu ilahay ku ammaanayo maqaamu lwaxyi ah ayaa ilaahay addoonnimo ku sifeeyey subxaana wa tacala marka waxa weeye waa ammaan nebiga la ammaano salawatullahi wasalaamu caleyh addoon ilaahay buu ahaa ayaa ugu qiimo badan iyo rasuul ilahi labadaa in laysu daba dhiga macna saasuu nabigu inoo sheegay salawatullah waslamu alayh marka inaan lagu xadgudbin nabiga oon xaddiisa la silaam waa rasuul ilaahi oo inaga mudan inaan jeclaanno oo aan qadarino oo sharcigiisa raacno oo sunnadiisa aan raacno oo qalbigeenna uu jacaylkiisu ku weynaado saasaa xaqa uu inagu leeyahay taa iyadaa wey macna ku sallina markaan magiciisa maqalno salawatullahi waslaamu calayh saas <coughs> laakiin in ilaahay wixiisa wax laga siiyo oo xaddii inta adoonnimada la dhaafiyo ilahay xuquuqdiisii wax laga siiyo taa wey miduu nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh uu diidan yahay oo ficlan waana dhacday waa dhacdayo ummaddii nebigu uu uga dighayay arrintaa iyadaa qaar badan baa ku dhacay oo qaar waxaad arkaysaa odhanaya nebigu sal alay wasalam yaclamu kayba asamaawaati waalard dhulka iyo samaawaatka iyo cirka wax alla waxa cilmiya ku maqan nebigu waa ogsoon yahay salawatullahi waslamu calayh wax cilmiyo ka qarsoon ma uu jiro iska badaa caamadee xataa raggii culimmada sheeganayay ayaad la yaabaysa waxyaalaha marka qaarkood ay ku hadlayaan buusiri waa kii macnaha beytkiisii aan soo mari jirnay uu odhan jiray faina min juudika addunya wa darataha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami yaani adduunyada deeqdaad noogu deeqday nebiga waxaa ka mida adduuniya aakharaba deeqdaada way adaana siiyey cilmigaaga ballaadhanna qayb ka mida waxaa ah lawxulmaxbuudka cilmiga ku yaalla iyo qalinkii ilaahay cilmigu qoray waa cilmilgeybkao dhan waa cilmigaaga qayb ka mida ah, wey macnaha daahirkiisa haddii la qabto cilmiga ilahay kaagaa ka ballaadhan wey shirki ka weyn xagee buu ka imaanaya xadgudub intaa ka weyn waa buusiri waa shaacirkii kitaabka macnaha waxa wey burdaha atiriye waay saas weeyaan yani wuu soo uu soo waday yaa akrama alkhalqi ma lii man anuudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadisi alcamimi walan yadiiqa rasuula allahi jaahuka bi idi lkariimu taxalla bismi muntaqimi faina min juudika adunya wadarataha wamin min culuumika cilmu lawxi waalqalami ila aakhirih abyaad noocaasoo kaleod la yaabayso ayuu nabiga salawatulli waslamu aleyh xadgudub noocaasoo kale ugu sameyey marka taasaa ka mid a waxaa ka mid a qaar badan oo dadka ka mida waxay rumaysan yihin nebigu sal alay slam inuu adduunka wax ka maamulo oo uu qaybo ka mida loo dhiibay oo haddaad weydiisato uu ku siin qaar ka mida waxay rumaysan yihiin inuu adduunka uba imaanba oo nebigu soo booqanay salawatullhi wasalaamu caleyh soo mawliidka maydaan arag sida loo qaadayo loo qaadayo loo qaadayo abyaataa la istaagi maqaamkii baa la soo gaadhaa laleeyahy ma taqaanaan maqaamkay sheegayaan nebigii baa soo xaadiray wey saasay odhanaya nebigii baa inala joogay hala istaago markaasaa la kaakaxaya cajiib oo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh saxaabadiisu markay yacni arrinta isku haysteene dagaalku dhex socday muxuu ugu imaan waaye u kala bixin waaye salawatullahi wasalaamu calayh oo fitnadaa u damin waaye muxuu usoo booqan waaya raggii waaweynaaye saaxiibadii ahay abubakar iyo cumar iyo muxuu ugu imaan waaya salawatullah waslamu caleyh waa cajiib xadrada oo kale marka loo taagan yahay meelaha qaarkood macnaha waxaad arkaysaa gogol baa la fidhiyaa gogoshaa waxay odhanayaan nebigaa kusoo fadhiisanaya iyo cumar iyo abubakar meeshaa la imaanaya ajiib waxaasoo kaleeto wey maana inuu imaanayo waxyaalaha xadgudubkay ka mid qaarkood waxayba yidhaahdaanba oo ay ku odhanayaan haddii aan ilbiriqsi aan nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh hortayda ka waayi lahaa inaan iimaan leeyahay bay iskuma tiriya ilbirsi hadduu hortayda ka maqnaan laha macnaha afar iyo labaatanka saac waa ila socdaa wey haddaan suuq tagi iyo haddaan musqul galo cajiib wa marka waxyaalahaas waa wax wada asaatiirood la yaabis iska badaa nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayh yacni rag ka dambeeyey bay xadgudubka iyo guluwga noocaasoo kalea lagu samaynaya macna haddaad akridaan kutubta ama mawliidka yidhaahdaan ama yani waxa wey munaaqibka jawharu nafiiska kutubta noocaas kale a ah duruqu suufiya ay ictimaadaan haddaad akridaan guluwigaasi wax la yaab laad keenaysaan intan ay nebiga ku sheegayan salawatullahi wasalaamu caleyh wax ka daran wax ka daran wax badan baan soo guurin laha waktiga inoo saamaxay abiyaadan oo kale masala hadda sheek abdilqaadir jilaani baa yidhahday munaafiqku ku yaalla wuxuu leeyahay falow annii alqaytu sirii bidajlatin lagaarat lagaarat wagiida almaau min siri burhaani walow annii alqaytu sirii calaa ladaa laukmidat الniiraanu min cudmi sulطaani walow anii alqaytu sirii bimayitin laqaama biidni اllahi xaya wanaadaanii waqaftu clى اlinjiili xatى sharaxtuhu wafasartu tawraata waastura cibraanii kada sabcaة اlalwaaxi jamca fahimtuha wabayantu aayaati الzabuuri waqur'aani wagustu bixaara alcilmi min qabli nash'ati أخي ورفيقي كان موسى بن عمران فمن في رجال الله نال مكانتي وجدي رسول الله في الأكل رباني أنا قادري عبد لقادر كنيتي أكنى أكنى بمحي الدين والأصل كيلاني waxaasoo kaleetaa dadka lagu akrinaya oo diin looga dhigo wuxuu leeyahay cabdiqaadir jiilaani baa hadlaya leeyahay wuxuu leeyahay haddii sirtayda webiga dajlo la yidhaahda aan ku sii daayo biyihiisao dhan waa gurayaan awood waxaan u lahay inaan webiga dhanba biyihiisa dhulka geliyo waa kow sirtayda haddaan kusii daayey buuhi naarta labaa la yidhahday qur-aanka lagu sheegay iyada iska daayee wax alla waxa naar jiro oo dhan jahannamo iyo saciiro iyo kulliba wada dami lahaya awood baan u lahay naarahoo dhan inaan damiyo cabdulqaadir jilaani baa odhanaya leeyi haddaan sirtayda kusii daayey buuhi ruux meyd oo dhintay markaba wuu soo istaagayo wuu ila hadli aaba soo kacay wuxuu leeyahay waxaan isdul taagay anaajiishkii lagu soo dejiyey nebiyullaahi ciisa markaasaan wada sharxay injiil oo dhan baan aqaana anaaba sharxay oo sheekheedii abule ah tawreedna intaan iyadana dul istaagay baan mid mid u kala dhigay iyadana waa sharxay alwaaxdii toddobada ahayd ee nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyeyna iyadoo dhan fahmayo waan wada koobay aayaadkii zabuur iyo qur-aankii nebi lagu soo dejiyey aadamna waxaan u jeeda nebi daawuud iyadana waxa weeyaan iyadana waan caddeeyey kulli anaa sheekheedii ah wixii ilaahay kitaab soo dejiyey oo dhan sheekh baan u ah anaa wada sharxay waa kow cilmiga baddiisana waxaaban mukhuurtay intaan lay abuurin saas way macana anoon lay abuurin yaan cilmiga baddiisa salka salkeeda soo taabtay kow waxaa saaxiib igula ahaayoo marka aan wada soconnay buu leeyahay muusihii ina cimraan ahaa nebi muusaan markaan wada soconnay buu leeyahay cajiib yaa wayagu marka leeyahay ninka meeshaa gaadhay ee kale een aniga ahayn faafaanaya ad awowgeyna intaa waxaa ii dheer awowgey waxaa ah buuhi rasuulka ilaahay maxameda salawatullahi wasalaamu calayh qaadiri baan ahay buuhi dariiqada qaadiriyaan ah cabdilqaadir baa la yidhaahdaa kunyadayduna muxiyadiin weeye asalka kiilaani baa laga keenay buui war waxaasoo kalaa dad lagu akriyana balka warramo ya haddii aanan ka cabsanayna waktigu inuu nagu dheeraado waxaa wax ka fara badanoo lala yaabo yaan kasoo soo gurin lahaa kutubta iyada ninkii carabi gelinaya akhriyana waxaasoo kale ugu tegaya macana rag baa waxaa difaacanaya oo rag baa seef la garab taagan oo rag baa noloshooda kusoo lumiyey oo rag baa maanta macnaa waxa way xoola ku bixinaya oo rag baa dadweyne diin uga dhigay bal u fiirso waxaasoo kaleeto macana saas weeyaan huluwigaa nebigu salawatullhi waslamu caleyh hadduu diiday bal ninka kaleeta lagu xadgudbiyo xaddaa la gaadhsiin karaya macana shadaxaatu suufiya la yidhahdaayo waa baxraan la geli karin wey markaa saasoo kale u laqmayso tirahdo macnaheedu saas wey waxay ku odhanayaan maya maya waa bad aan la geli karin wey bad aan la gelin waxa la yidhaha baxru buxuro waa baxr baxar awliya la yidhahda o baxr waa luqada luqa carabiyay ku qoran tahaye baxr awliya maxaa la yidhahdaa may luqo kale ku qoraan oon la fahmi karin carabi baa la yidhahda ninkii carabi yaqaanana waa fahmaya shadaxaad baa la yidhahda waxaaso kale can ibni cumara radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly waslam nebigu qaala nebigu wuxu uhi sal ly slm laa tuduruunii ha igu xadgudbina yacni ammaantayda ha ku xadgudbina kamaa aqrab say ugu xadgudubtay oo kale annasaara ibna maryam nebi ciise say ugu xadgudbeen oo kale maxaa yeele waa wiilkii ilaahay bay dheheen olana waa ilaahay bay dheheen innamaa ana anigu buu nebigu yuri sal lay slam cabdun adoon un baan ahay ee faquluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi addoonkii ilaahay wa rasuulihi dhaha akhrajaahu bukhaariyo muslimka xadiidkaa soo saaray macnaha ammaanku ugu filan haddaad ba marka ku tilmaantay inuu rasuul ilaaha yahay addoon ilaahayna ahaa ama waad u dhammaystay siduu nabigeenu sal ly slam inoo sheegay ayb qaala rasul lah sal lay slam halkaas ka bilaabmiya qaala rasul lah sal lay slm nabigu wuxuu yihi iyaakum idinka iyo waxaan u kala digayaa alguluwa xadgudub fainamaa ahlaka waxaa uun halaagay man kaana qablakum dadkii hortiin ahaa alguluwa xadgudubun baa halaagay xadiidkaas waxaa wariyey imaam axmed iyo tirmidi ibnu maaja baa wariyey ibnu cabaas baana saxaabiga soo yani laga warinaya uu yahay xaakim iyo dahabi baa macnaha saxiix yeelay albanina isaguna manaa waxa weyaan calaa shardi muslim ayuu ku tasxiixiyey xadiidka asalkiisu wuxuu ahaa nebigu sal lay slam nin saxaabada ka mid a ayuu wuxuu u dirsaday dhagaxyaantan lagu tuuro jamaraadka xajka markaasuu u keenay markaasuu nebigu dhagaxyaantan dhagaxyaan yaryar oo waxayaan kuwankaasa finiinka lagu ganaa la finiino markaasaa nebigu wuxuu yihi sal ly wasalam kuwaasoo kale ha noqdeen kuwaad tuuraysaan huluwiga iyo idinkiiyo xadgudubna waa idin kala digayaa bu nebigu salawatullah waslamu caleyh macnaha ka weyneynina way dhagaxa inta ha ka weyneynina diinta intii loogu talagalay ha ka badinina xataa dhagax yar tuur haddii lagu yidhaha mid yara kuusoo sacabka buuxinaya ha tuurin ila waa ka badbadin weeye haddii dhagax in la kordhiyo la diiday ma cibaado in la kordhiyo kaleetaa la ogolanaya marka waa maya iyaakum waa idin kala digaya idinka iyo walguluwa xadgudub fainamaa ahlaka waxaa uun halaagay man kaana qablakum dadkii idinka horreeyay alguluwa xadgudub xadgudub ay sameeyeen bay ku halaagsameen oo diintoodii halaagtay iyo aakiradoodiiba walimuslim muslim waxaa u sugnaaday can ibni mascuudin yani nabiga salawatullah waslamu alayh walimuslim waxaa u sugnaaday mascuudin anna rasuula sal lay slm nabigu qaala inuu yidhi halaka waxaa halaagsamay almutanadicuuna kuwa ku fogaada arrinta tanauca waxa la yidhahda atacambub shayga salkiisa inaad gaadha inaad isku daydood ku fogaato ood ku xadgudubto ayaa la yidhahda bimacnaa waxa weeyaan waa nooc huluwiga ka mid qaalahaa nebigu wuu yidhi hadalkaa alaaan saddex goor dadka xadda tilaabiya sharcigu wuxuu meel dhigay meeshii gudbiyo dhaafiya ama hadalkiisa iska doondoono oo ku xadgudba ama dhaqankiisa ku xadgudba ama cibaadadiisa xaddiisa xaddeedii tilaabiya kuwaasaa halaagsamay buu nebigu yuri salawatullah waslamu calayh halaka almutanasicuun macnaha waxa weeye khayru lhadyi hadyu lmustafa sal alay wasalam hanuun iyo jid la qaado tii nebigaa ugu fiican salawatullah waslamu calayh saas daraaddeed ba culimada selafku waxay odhan jireen yani waxa weeyaan aliqtisaaru fii sunnatin khayru min alijtihaadi fii bidca inaad waxoogaa yar oo sunnada iyo kitaabkiiyo sunnada waafaqsan aada la timaado camal ah yaa waxay ka fiican tahay inaad caawoo dhan iyo maantoo dhan bidca kusoo jeedo waxaa kaaga fiican camal yar oo kitaabka iyo sunada waafaqsan saas wey macna saas wey marka nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh waajibkiisa waa inaan ku dayanno jacaylka nebiga la jecel yahay ma aha in xaddiisa la tilaabiye jacaylkiisu waa in jidkiisii la maro oo sunnadiisii la qaato oo diintiisii loo adeego oo nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi yani waxa weye la jeclaado taas wey raacitaankiisa way jacaylka nebiga sal lay slam iyo diintiisoo la qaato laakiin diintiin dhinac iska dhigno garab marno haddana waan jecel meelaha inaan la dhadhawaaqnaay dhadhawaaqeenna laftiisabana aan diintiisa kaga hor imaanayno ku duminaynaay waa sheegan wey nin walbana wax waa sheegan karaa macna laakiin xaqiiqiya sheegan waa kala gedisan yahi fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta alulaa masalada koobaadi waxa weeye anna man fahima ciddii fahamta haada albaaba baabkan ruuxii fahma wa baabayni iyo laba baab oo kale bacdahu ka dambeeya tabayana lahu waxaa u caddaanaya gurbat lislaam islaamka qariibnimadiisa wa ra'aa wuxuu arkayaa min qudrati illaahi ilaahay qudradiisa xaggeeda wuxuu ka arkayaa wa taqliibihi iyo ilaahay gedgedintiisa lilquluubi quluubta uu gedgediyo xaggeeda wuxuu ka arkay alcajaba wax lala yaabo macnaha baabkan iyo baabka ka dambeeya ruuxii akriya fahma waaqaca dadka iyo dhaqankooda iyo nolosha maanta jirtana ku miisaamaaye waxaa u cadaanaysa islaamkii inuu qariib yahay kitaabka iyo sunadu sheegtay saxda ahaa oo dadka dhaqankoodii garab maray waxaa kaloo uu arkaya ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo qalbiga addoonka siduu u maamulo wax cajable baad arkay macnaha xujadii oo cad daliilkii oo cad burhaantii oo cad waxaanay ku sugan yihin inuu khalad yahay ayaa haddana qalbigoodii kasii jeeda ma qaadanayo kumana hanuunayo maxaa yeeley ilaahay buu gacantiisa ku jiraayo suu doono u rogrogi alla subxaana watacaala xujada xadaanteeda kuma xidhna wy man macrifatu awali shirkin shirkigii ugu horreeyey in la garto shirkigaasoo xadasa dhacay fi lardi dhulka ka dhacay annahu isagu bishubhati saalixiin dadka wanwanaagsan shubhadooda darteed inuu ku dhacay dad wanwanaagsan daraadood oo la weyneeyey oo qadarkoodii la dhaafay unbuu shirki awalkiisiiba ku bilowday ahaalidatu masalada saddexaad waxa weeye awalu shayin shaygii ugu horreeyey oo guyira lagu bedelay bihi isaga diinu lambiyaa diintii nebiyadu la yimaadeen muxuu ahaa shirki waay shaygii ugu horreeye lagu bedelay shirki buu ahaa macnaha wamaa sababu daalika iyo kaa sababkiisu wuxuu yahay bedelkaasi sababkii loo adeegsaday muxuu ahaa wuxuu ahaa isaguna alguluwu fi saalixiin maca macrifati iyo iyadoo weliba la garto ana allaha alle arsalahum inuu soo diray iyadoo markaad garato kadib ilahay inuu soo diray garashadaas la jirankeeda ayaa haddana oy garanayaan dadku oyna ka qarsooneen ayaa haddana diintii nebiyadana waa la bedelo shirki baa lagu bedelay sababkuna waxay ahayd alguluwu fi saalixiin alraabicatu masalada afraad waxa weeye qbul qabuulu bidac bidcooyinka in la aqbalo inay dadku aqbalayaan maca kowni sharaa'ici iyadoo sharciyada iyo walfitari iyo fitrooyinkuba taruduha ay diidayso dadka oo macnaha qalbigooda bidcada iska rabo ayada oo sharcigii ilaahay soo dejiyey iyo fitrada fitrada waxa weeye waa tawxiidka iyo wanaagga qalbiga ibni aadamka ilahay ku abuuray kuna dhashow fitradaasi way diidaysaa bidcada sharcigii ilaahay soo dejiyeyna bidca waa diidaya haddana qalbigii baa iska raba ruuxu wuu iska rabaa waxyaala bidcaa inuu iskala yimaado macana saa daraaddeed baa dadka maanta looga kari laaya dadkan ahlulbidaca dadkan ahlulbidaca sooma arag haddii bidco cusub ay u timaado way iska aqbalayaan bal ilaahay amarkiisa soo hadda diin cusub baa la keeno mabda cusub baa la keeno yani diintii baa la khilaafay oo malaha waxaynan arki jirin laakiin diinta aan ku olin haddii loo keeno way qaadanayaan daliil waxaa kuugu ah shiica markay timid soomaali shiica ma aqoonin shiica markay timid nimankii suufiye ahaa shiica waa soo dhaweeyey maba kala foga iyagiiyo shiico oo xagay isku barteen maxaa yeelay baailkaa mid aya atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun xumaantay wadaagaan waxaa yimid nin la yidhahdo xabashi xabashi mataqaanaa waa nin macnaa asalkiisu etoobiyaanaho lebnaan buu degan yahay dariiqa cusub buu hadda asaas oo dariiqa alxabashiya la yidhahdo wuxuu sheegtay inuu yahay mufti soomaaliya soomaaliya inuu mufti ka ahaa hadda wuxuu joogaa sweden miyo amse denmark dad fara badan oo aad u badan ba raacay soomaalidii markay ninkaa u tagtay suufiyada iyo dariiqooyinka rumaysnaa wax suufiyaday aqyaqaaneen ka gedisan buutaa waa la raacay lagamaba dayrininba waxaa intaa dheer ayu mabda oo yimaado oo kitaabka iyo sunnada aan waafaqsanayn suufiya kama foga laakiin xaqu markuu yimaado waa diidaya maxaa yeelay bidacnimadaa ka dhaxaysa iyo baadilnimada wey macnaa saas ayib alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye ana sababa dalika arrinkaas sababkiisu waxa weye kullii dhammaantii waxaa sabab xasaba u ah masjuulxaqi xaqii oo lagu barxay bilbaaili baail lagu barxay xaqiyo baail baa isdhex boodaya dadkii marka waa iskaga darmadeen falwalu waxaa kutusaya arrinkaas baailkii xaqoo laysku daro laba arrimood bay ku dhacday ta koobaadi waxa weye falwalu ka hore maxabatu saalixiin dadka wan wanaagsan in la jecel yahay baa la muujisanaya waa ko waa xaq dadka wan wanaagsan in la jeclaado waa xaq maaha muminiinta o dhan inaad jeclaato waajib bay kugu tahay say usii kala fiicanyahin haddana inaad usii kala jeclaato waajib bay taas horta waa ta koobaad ee xaqa ah baatil baa lagu dhex badhay mu'miniinta hala la jeclaado garanayo waa xaqe maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya qubuurtooda hala tago ha lasoo dhawaafo wax alla weydiiso baatil iyo xaq laysku daray soo maa wahaanii midda labaadna waxa weeye ficlu unaasin dad samayntii oo min ahli ilcilmi dadka ahlicilmiga ka mid a ah ayaa shay-an waxbay sameeyeen shaygaasoo araaduu ay u jeedeen bihi isaga khayran khayr ay uga jeedeen waxay khayr ka rabeen bay sameeyeen dad ahlulcilmiga oo maxay ahaayeen qisada markaan dib ugu laabano qubuurtii ay taallooyinka ka taageen dad ahlulcilmiyaa sameeyey soo maa dad ahlulcilmiyaa sameeyey maxay ujeedaday ka wateen maxay ma in la caabuday ujeeddadoodu ahayd maya waxay ahayd dadkan kadaasa ha lagu xusuusto cibaadadana ha lagu badsado ayagana qadariday mudnaayeen ha lagu siiyo intaasay ahayd ma xumayntaas laakiin dhisiday sameeyeen bay ku qaldameen gadaal dambe arrintu ka xumaay fadanna markaa waxay moodeen man bacdahum dadkii iyay ka dambeeyaan waxay moodeen dadka ahlulcilmigee wax dhisay kuwii ka dambeeya waxay moodeen annahum iyagu araaduu inay ula jeedeen bihi dhismahan hayrahu waxay ula jeedeen waxaan ahayn inay ula jeedeen bay moodeen yacni wanaag bay iyagu ka rabeenoo wanaagay ka rabeen macno aan ahayn bayba u fahmeen kuwa dambe oy u qaateen macna oo in la caabuda saasaa loo fahmay saas daraaddeed waxyaalaha noocaas oo kale in la dumiyaa fiican taalooyinka iyo yacni gumburada qubuurta ka dul taagan iyo qubuurta la dhisay iyo haddaad soo marto yani ha u tala daraysanin ha u tala daraysanin nebigu dardaaran buu ku bixiyay waa inoo imaan doontaa insha allahu tacaala nebigu dardaaran buu ku bixiyey salawatullahi waslamu caleyh qabri la taagay haddaad u timaadaan duniya buu nebigu uhi salawatullahi waslamu caleyh uweys iyo yani yani maalkii ama zaylaci iyo sheekh nuur iyo kulli ha u tala daraysanin intaad u dhumataan soo duniya saas way macana waxaas nebigaa faray salawatullah waslamu aleyh in la dumiyey maxaa yeele waxay noqdeen wax la caabudo oo sharcigu uusan ogoleyn bay noqdeen maana saas asaadisatu midda lixaadi waxa weye tafsiiru laaya aayaddii oo la fasiro allatii aayaddaasoo fii suurati nuux ku jirta asaabicatu ta toddobaadi waxa weeye jibillatu laadamiyi aadamiga dabeecaddiisa fii kowni lxaqi xaqa ahaanshihiisa ugu dabeeca xaqa oo ah yanqusu mid nusqaamaya fii qalbii qalbigiisu xaqun ku nusqaami waalbaailu baailkuna yaziid wuu ku kordhi ibni aadamka dagacadiis khayr ma leh nafteennu khayr ma leh wixii ilaahay uu hanuuniyo mooye dagacada ibni aadamka waxay tahay baailka inuu qalbigiisa ku siyaano xaquna uu ku nusqaamo saas man ilaa man raxima rabuka cid ilahay hanuuniye mooyaane subxana wa athaaminatu masalada sideeda waxa weye fiihi waxaa ku sugan shaahidun maraqsaati fur limaa shay loo markhaati furo nuqila laga soo guuriyey can isalafi salafka laga soo guuriyey culimadii hore ee saxaabada oo ah ana albidaca bidcooyinku sabab alkufri gaalnimada inay sabab u tahay qisada waxaa inooga soo muuqday bidca bilaabatay oo haddana gaalnimo dadkii gaadhsiisa bidcadu marka waxay sabab u tahay oy dadka gaadhsiisaa gaalnimada ataasicatu midda sagaalaadi waxa weye macrifatu shaydaan shaydaanku inuu inuu macrifatu shaydaani shaydaanka oo garanaya bimaa shay buu garanaya ta-uulu ay ku dhammaan doonta ileyhi isaga albidcatu bidca waxay ku dambayn doontuu garan walow xasula haba wanaagsanaado qasdulfaacili ninka sameeyey niyad samiba ha ku xambaarto niyadiisu haba fiicnaatee laakiin shaydaan wuxuu garanayaa bidcaba haddii la sameeyey xumaantay ku dambayn doonto isaga meel bay u taalla waa barwaaqo maalinka macnaha waxay barwaaqiya bashbash bay u tahay bidcaba haddii lala yimi macnaha waxa weeye gadaal igaga qora anaa fidsan adugu bidcadii yaray uu ii samee sidaan gaalnimo uga dhalin anaan garanay shaydaan saas wey ayib alcaashiratu midda tobnaadi waxa weye macrifatu alqaacidati alkuliya qaacidadii guud oo iyadana la garto wa hiya qaacidadaas maxay tahay annahyu diiddo laysu diido wey canilguluyi guluwi xadgudubka laysu diido wa macrifatu iyo shay in la garto tauulu ilayhi guluwigaas wuxuu ku dhammaan dooniyo xumaanta ka dambaysa oo la garta iyadana alxaadiyata cashrata masalada ko iyo tobanaad madaratu alcukuuf nagaadi dhibka uu leeyahay cala alqabri qabriga dushiisa lagu nagaado liajli camalin saalixin camal wanaagsan dartiina loogu nagaa qabriga oo camal wanaagsan lala soo aado ama baryo ama qur-aan akhrintii ama roobdoon lala soo aadaay xumaanta ay leedahay dhibka ka imaanaya ayaa macnaha waxa wey ayaa laga qaadanay maxaa yeelay xumaanta ka imaan gaalnimaa ka dhalata wy man ahaaniyatu casharata masalada athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad macrifatu nahyi reebitaan la garto can itamaasiili sawirada layska reebay suuradaha macnaa waaweyn walxikmati iyo xikmadda ku jirta fii isaalatiha baabi'inteeda sharcigu ma ogola sawirada iyo tamaatiishan guryaha la dhiganayo waaweyn ee xajmiga leh iyo kuwa kale toona sharcigu ma ogola waxay daruura macnaha ka maarmi laga maarmi waayo mooyaane maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa shirkigii ugu horreebay sabab u ahay haddana aamin lagama aha dadka inay shirki ku ridaan saas way macana saa daraaddeed baan la ogoleyn muslimiinta lama ogolay inay guryaha sawiro dhigtaan noocay dooni ha noqdeen <clears throat> wixii aan macnaha markaa dukuminti iyo looga maarmi waayo waa meesheeda waa macnaha daruur ahaan baa loo nuqsin laakiin wixii kaloo dhan ama yani waxa weeyaan kuwa fotografiga ha noqdeen kamerooyinka lagu sawiro ama kuwa gacanta ha noqdeen ama ku taagan ha noqdo ama mid jiifa ha noqdo kulli hala baabi'iyo guryaha laga saaro macna albanadana hala gubo albanadan laga gashanaya la daadaawanaya wax sharcigu ogol yahay mey hala gubo macna athaalidata casharata masalada saddex iyo tobnaad waxa weeye macrifatu shani hadihi lqisa qisada arinteeda oo iyadana la garto wa shiddati alxaaja macnaha qisadoo la fahmo wa shiddati alxaajati iyo baahida daran ilayha iyada loo baahan yahy sida maanta loogu baahan yahy maca alkaflati iyo halmaanka weliba canhaa maanta la iska halmaansanya aad baa loogu baahan yahay haddana waa la iska halmaansanya maxaa yeelay khaladka maanta lagu jiro o dhan baabaa halkaa furihiisu yahay meeshuu ka bilowdayba waataa alguluwu fi saalixiin wey marka qisadan oo kale maanta in la akriyo waa loo baahan yahy oo aad baa baahi loogu qabaa alraabicata casharata midda afariyo tobnaad waxa weeye wahiya middan afariyo tobnaad acjabu hayadaa ugu yaa badan wa acjabu oo ugu sii badan oo maxay tahay qiraa'atuhum akhrintooda ay akrinayaan iyaaha qisada wayba akrinayaan fii kutubi tafsiir kutubta tafsiirka ku taalla waalxadiidi kutubta xadiidkana waa ku taalla wa macrifatihim iyo aqoonta ay u leeyihiin bimacni alkalaam hadalkan oo macnihiisa iyadana ay fahmayaan ila luqa carabi ku qoran yihin ayb iyo ayagoo hadalkii akhriyey macnihiisana fahmayay iyo wa kowni illaahi ilaahay ahaanshihiisa uu yahay xaala mid kala teeday baynahum dhexdooda iyo wa bayna qulubihim quluubtooda waa wax la yaab low bal qisadii waa akhriyayaan wayna fahmayaan dhaqankoodan inay diidan tahay iyo khaladkoodanna way iska caddahay haddana inay qaataan qalbigoodii waa la garamariyey oo ilaahay baa iyagiiyo qalbigooda kala dhex galay kala dhex galayda macnaa waa si aayadu tilmaantayo ina allaha yaxuulu bayna almari wa qalbii soomaaya ixaaladaa waxaa laga wadaa qalbigaaga awood kuma liid maamulkiisa ilahay baa kaaga sokeeya saas wey adigu uma telin karti ilahay baa u talin subxaana watacala saasaa laga wadaa marka qalbigoodii xujadii caddaad haddana qalbigii waa qaadan laya ilahay baa gara marin subxana watacala khayr baa lala doora ninkaarmooyinka xataa xataa actaqaduu ilaa ayba ka ictiqaadiyeen ana ficla qowmi nuuxin nuux qoladiisii ficilkay ku kaceen afdal lcibaadaat cibaado la sameeyo inuu ugu fadli badan yahay dadka saalixiinta iyo qubuurtoodoo la tago iyo meeshaasoo ilahay wax lagu weydiisto iyo dadka laftooda wax la weydiistaan cibaado la yimaata ugu fadli badan bay u haystaan dariiqooyinka suufiyadu waa wax la yaab lagu ma kala foga qolana waxay leeyihiin war waa gaalnimo islaamka lagaga baxi qolana waxay leeyihin war camal ka fadli badanba ma jiro soo kaaf iyo kala dheeri maaha bayna asamaai walardi wey xataa haddii la kala taaglaan lahaa war waa jaa-iso waa bannaan tahay iyo ma ahe waa waajib waxbay ahaan lahay laakiin waa xaaraam oo xaaraamtu kala weyne islaamka lagaga bixi iyo ma ahe waa waajibkii waajib oo dhan ugu waajibsanaa warkaaf iyo kala dheeri wey wax isqaban kara maba ahaba maa saas wey marka nimankaasi halkaasay ku dhusteen wixii shirki ah islaam lagaga bixi jiray baa cibaadada ugu wanaagsan iyaga u noqotay faactaqaduu markaasa waxay ictiqaadiyeen anna maa naha allahu wuxuu ilaahay reebay warasuulu rasuulkiisa uu reebay canhu xaggiisa xasanun inuu wanaagsan yahay bay ictiqaadiyeen halkaa taqdiirkaa soo geliya hadalku isqaban maayo haddii kale xasanun mid wanaagsan inuu yahay ayay ictiqaadiyeen fa huwa kaasina ay saa u ictiqaadiyeen alkufru gaalnimo wey almubiixu oo banaynaya lidami dhiigga iyo walmaali xoolaha kaas ay saa u ictiqaadiyeene wanaagga moodeenna waaba gaalnimadii dhiiggaagiiy xoolaha ku banaanaanayeen oo islaamka lagaga bixi lahaa wey macana hadalkaas waxoogaa qananaas baa ku jira xataa sheekh ibnu cusaymiin waa tilmaamay oo wuxuu yidhi hadalka isma qabanayo taqriiban haddii laakiin lasoo geliyo yani xasanuntaa la soo geliyo waa iska ficnaanaya asaadisata cashrata masalada lixiyo tobnaad waxa weeye dannuhum malahooda ay moodayaan ana alculamaaa culimadu alladiina kuwii inay yihiin sawaruu sawiray asuwara sawiradan kuwii sawiray dannuhum ismoodsiinta ay ismoodsiinayaan ana alculamaaa culimada alladiina culimadaasoo sawaruu sawiray asuwara suurooyinkan araaduu inay ula jeedeen daalika shafaacada inay ula jeedeen waxay ismoodsiiyeen fahamkiibay xumeeyeenoo culimada ficilkay ku kaceen bay si xun ka fahmeen culimadu wax sawire oo wax dhise oo taallooyin dhise laakiin ujeeddadaa kabayna lahayn ujeeddo xunba iyagu ka fahmeen macna saas taallada horaaba khalad ahay asaabicata cashrata ta tobnaadi waxa weeye albayaanu alcadiim caddayn weyn fii qowlihi nebiga hadalkiisa ku jira laa tutruunii kamaa asrat inasaara bna maryam hadalkaasa caddayn weyn baa ku jirta fasalawaatu allah ilaahay naxariisyaalkiisa wa nabadgelyadiisu calaa man nebi dushii ha ahaato nebigaasoo ballaqa gaadhsiiyey albalaaqa gaadhsiin almubiina oo cad nebi aan waxba noo dhaafin waxbana naga qarinin dadaalla aan naga gaabinin wax kasta noo caddeeyey ilaahu dushiisa nabadgelye naxariis gaadhsiin aamiin athaaminata cashrata masalada sideed iyo tobnaad waxa weeye nasixatuhu nebiga naseexadiis iyaana innaga uu noo naseexaynayo wuxuu noogu naseexaynayaa bihilaaki lmutanadiciin dadka xadgudubka sameeya inay halaagsameen dadka xadgudub ka sameeya waa halaagsameen oo diintoodiina waa halaageen lafahoodana cadaab ilahay bay ku halaageen oo u bambixiyeen ataasicata casharata masalada tobnaad ee ugu dambaysa yani masalada sagaaliyo tobnaad waxa weeye atasriixu cadayn la cadeeyo biannaha iyada lam tucbad inaan la caabudin waa taallooyinkii qubuurta laga duldhisay lam tucbad lama caabudin xataa nusiya alcilmu cilmigii ilaa la halmaamay ilaa culimadii geeriyootay fa fiiha marka dhexeeda waxaa ku sugan arrintaa bayaanu macrifati qadri wujuudi cilmiga joogitaankiisa qadarka uu leeyahay oo la garto wa madaratu faqdihi iyo cilmiga waayitaankiisa dhibka uu leeyahy cilmiga waxaa lagu waayaa culimadoo geeriyood iyo cilmigoodiio wax ka reeba la waayo cilmi haddii la waayo ummaddii jahli bay u bixi jahli hadday u bixido gaalnimo iyo islaam kala garan mayso hadday jaahilnimo timaado xaq iyo baatilna la kala garan maayo marka nolosha ummaddu waxay ku jiraa culimada joogitaankooda iyo cilmiga jiritaankiisa saa daraaddeed ahamiyatal cilmibay kutusiyo in cilmiga lagu dadaalo iyo barashadiisa macnaha alcishruuna masalada yani waxa wey labaatanaad waxa weye ana sababa faqdi alcilmi cilmiga waayitaankiisa sababkiisu waxa weeye cilmigoo la qaadi maahe mowt lculamaa waa culimadoo geeriyoonaysa sida xadiidka nabigu tilmaamay salawatu waslamu calayh marka culimada cilmiga ha laga reebo weye macna oo aynan la dhimanin dadaalka hala bixiyo wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam cala nabiyina maxamedin wala alihi صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما شيء أي باب يهي جاء يمد أو أرري ومن التغليظ adkayn ah la adkeeyo fii man cid cabada caabuday allaha alle caabuday cinda qabri rajulin nin qabrigii agtii ruux ilaahay ku caabuday ninkaasoo saalixin wanaagsan arrinkaasoo la adkeeyo wixii kusoo arooray ayuu baabu yahay fakayfa see weeye marka idaa cabadahu hadduu caabudo yani waxaa laga hadlaya waxa weeye waa wixii adila ee ku soo arooray ciddii ilaahay caabuda cibaadaduu ilaahay caabudayana ruux wanaagsan oo markuu noolaa wanaagsanaa qabrigiisa la aaday qabriga agtiisa iyuu ilaahay ku caabuday subxaana watacaala tacaala arrinkaas oo sharcigu aada u adkeeyey si adag loo jeediy ayuu baab yahay su-aashu waxay tahay marka haddii ilaahay cibaadadii isaga dartii loo samaynayay isaga la caabudahayo cid kale aan loo samaynayo la loo diiday qabri agtii inay ka dhacdo ninkii qabri agtii la aadayna aada si adag loola hadlay maxaad u malanaysaa marka isaga lafihiisiiba ruu caabuday goor laftiisiiba ilahay ba intuu ka jeesay kii qabriga ku jiray laftiisa macnaa waxa ibaadadii la aaday saas wey marka maa jaa wixii yimid bubaa u yahay oo min atakliidi adkayn ah yani la adkeeyo fii man cid cabad allaha ilaahay caabuday cinda qabri rajulin min qabrigii agtiisa cid ilaahay ku caabuday ninkaasoo saalixin wanaagsan ilaahay buu caabudayaa ruuxu laakiin ruux saalixoo weli oo wanaagsan buu qabrigiisa agtiisa qabriga agtiisu cibaadadii la aaday isagoo qabriga baraka iyo wax ka doonaya ama cibaadada qabriga agtiisa in lagu sameeyay inay ka fiicantao ka fadhi doonaan ta kale isagoo rumaysan fakayfa alxaalu marka haddii kii ilaahay caabuday laakiin qabri agtii ku caabuday arrinkiisu saayahay fakayfa buu marka xaalku noqonaya idaa cabadahu hadduu ruux rajulkii saalixa laftiisaba caabudo yani rajulkii saalixa laftiisaba hadduu caabudo bal xaalkaa ka waran macnaha waa qariib waay fi saxiix waxaa ku soo arooray can caaishata caaisha waxaa laga warinayaa ana umma salama ummu salama dakarad waxay sheegtay lirasuuli illahi sal ly slam nabiga inay u sheegtay kaniisatan kaniisadu u sheegtay kaniisadaas ra-adhaa ay aragtay ummu salama biardi alxabasha ardulxabasha dhulkan macnaha waxa weeyaan la yidhaahdo dhulka xabashada meeshaasay ku aragtay kaniisadaasay u tilmaantay nabiga sal ly slam wamaa shay bay u sheegtay fiiha kaniisada dhexeeda oo min asuwari sawira ah kaniisada dhexeeda wixii sawiro yaalayna nabiga uga sheegtay salawatullahi wasalaamu caleyh qaala nabigu wuxu uri sal ly wasalam ulaaika kuwaas idaa maata haddii uu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu saalixu nin dhexdooda wanaagsan hadduu geeriyoodo awil cabdu ama addoon hadduu dhinto asaalixu ee wanaagsan banow waxay ahaayeen kuwa dhisa calaa qabrii qabrigiisa dushiisay masjidan ka dhisan meelay ku tukadaan wa sawaruu markaasay sawiraan fiihi masaajidka dhexdiisa tilka suwar sawiradaas aad soo aragtoo kale ku sawiraan macna ulaa'ika kuwaasina shiraaru lkhalqi khalqiga intuu ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan wey cinda allahi ilahay agtiisa intuu ilahay abuuray bay ugu shar badan yihiin saasuu nabigu uri sal lay wasalam xadiidku marka musalama radi allahu canha waxay ka mid ahayd saxaabadii u hijrooday ninkeeda abisalm ay israaceen ardulxabasha dadkii u hijrooday bay ku jirtay dhulkan hadda etoobiya la yidhahdo ayaa macnaha laga wadaa dhulkaas oo markaasi dhulkii najaashi uu ka tirin jiray oo nasaaro ay markaa haysatay ah saxaabadii usoo hijrooday maka kasoo cararay bay ku jirtay ninkeeda la socotay abusalama marka meesha waxay kusoo aragtay nebiga u sheegtay salawatulli wasalaamu caleyh markay soo laabteen oo nebiga madiine ugu yimaadeen waxay nebiga u sheegtay sal alay wasalam inay kusoo aragtay meeshaa kaniisad weyn oo sawiro dhexdeeda ay yaal yaalyaalaan markaasaa nebigu sal alay wasalam wuxuu ka faalleeyey nimankaas iyo arrinkooda wuxuu nebigu sal alay wasalam nimankaas caadi waxaa u ah markii nin agtooda qiimo ku leh ama addoon wanaagsan uu geeriyoodo qabrigiisa dushiisay masaajid meelay ku tukadaan bay ka dhisaan waa kaniisad way macna kaniisad bay ka dumisaan sawirkiisii iyo sawiro kaleeto oo markaasi kuwaas soo aragtay ah yay marka masaajidka dhexdiisa istaajinayaan oo ay samaynayaan macna wuxuu nabigu ku sheegay sal alay wasalam inay ilaahay oonkiisa oonku ilaahay abuuray inay ugu shar badan yihiin macna dadka ilaahay ugu fogooyey saas way macna aada bay u fogyin marka maxalushaahidku waxa weeye nimankaa waxaa lagu haystaa horta dadka saalixiinta wan wanaagsan qabriyadooda iyo meeshay ku aadsan yihiin in masaajid laga duldhiso waa lagu haystaa oo intay ilaahay kaga fogaadeen waa mid ah waa kow talabaadna meeshii markay dhiseen oo masaajid ka sameeyeen dadkii dhintay qabriga ku jira sawiradoodii bay masaajidka dhex dhigeen waa meeshii ka cibaadaysanayeen bay dhex dhigeen midda labaadee lagu haysto arrimahaasu isu tegi baa waxay keeneen ficilka ay la yimaadeen inuu marka dambe isu bedelo in sawiradii dhex yaallay kaniisadda la caabudo sawiradii meesha lagu tukan jira ay dhigeen in la caabudo markii hore ayagu ama niyad samiha ka lahaadeen dadkii bilaabay ama niyad wanaagga ka lahaadeen ama niyad samiha ka wateen laakiin akhiiran saasay noqotay macana xadiidku marka wuxuu na tusayaa in aan laga duldhisi karin masaajidda waxaan ujeedaa qubuurta inaan masaajid laga dullisi karin saas ma masaajidda marka sida noo imaan lagama wado meel salaad loogu talagalay oo inta loo dhisay ehm, manaarad leh oo mixraab leh oo masaajid noocaas oo kale a ah keliya lagama wado salaada xataa haddaad u tagto ood meeshaa ku tukato masjid baa laydhaha meel alla meesha lagu tukada laydhaha masjid maxaa yeelay masjidka mawdica sujuud waay meel alle meeshii lagu sujuudo masjid baa layaa saas way macana marka meel musalla haddaad ka dhigato meel macnaa waxa wey aada ku tukatay iyo hal mar haddaad ku tukatay iyo ka badan haddaad ku tukatay haddaad masaajid ka taagtay iyo isku mid wey macana lama ogolaan ana fi saxiixi can caishata ana uma salamata dakarad way sheegtay lirasuuli lahi sal ly sl nabiga waxay u sheegtay kaniisatan kaniisad bay u sheegtay oo ra ay aragtay biardi alxabasha dhulka ay kusoo aragtay wamaa fiihaana way u sheegtay kaniisada wixii dhexdeeda ahaa oo min asuwari sawira ayay nebiga u sheegtay salawatullah waslamu calayh faqaala nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ulaa'ika kuwaasi waa nasaaradow kiristanka ulaa'ika kuwaasi idaa maata hadduu dhinto fiihim dhexooda alrajulu saalixu nin wanaagsani aw ilcabdu saalixu ama addoon wanaagsani banow way dhisayeen calaa qabrii qabrigiisa dushiisa waxay ka dhisaan masjidan masaajid bay ka dhisaan meel lagu cibaadaysto wasawaruu fiihi markaasay ku sawiraan tilka suwara sawiradaasna way ku sawiraan ayib ma wanaagsan tahay mise waa xun tahay ulaa'ika kuwaas shiraaru lkhalqi uunka ilaahay kuwa ugu shar badan weeye cinda allahi ilahay agtiisa fa haa-ulaa'i kuwaasi marka jamacuu way kulmiyeen hadalka waxaa iskale fa haa-ulaa'idaas shaykhulislaam ibnu taymiya iskale fa haa-ulaa'i kuwaasi jamacuu waxay kulmiyeen oo isu geeyeen bayna fitnatayn laba fitno isu geeyeen yani laba dembi ta koobaadi fitnat lqubuur qubuur fitnadeed horta dembi oo iyo fitno qubuur horta waa sameeyeen oo qubuur bay wax ka duldhiseen oo meel lagu cibaadaysta ka dhex sameeyeen waa kow taasi waa dembi iyo fitno wey ta labaadna waa fitnatu tamaasiil sawiradan fitnadeeda ayadana way sameeyeen macnaa waxa weeyaan qubuur bay la aadeen waa kow oo qubuurta cibaadada in lagala fogaadaa la yaqaana taasi waa fitnada koobaad iyo gafka koobaad in qalad koobaad ay galeen talabaadna waxa waaye waa sawirada ay dhex dhigeen kaniisadaha ee dadkii dhintay sawiradoodii amacna labadaasiba waa laba dembiyo isdul saaran waxaa loo diidan yahay in qubuurta lala aado cibaadada lala aado oo salaada lala aado oo baryada ilaahay lala aado waxaa loo diidan yahay waa min baabi saddi daraa'ic shirki baa laga hortegaya qubuurtan in lagu fitnoobo oo iyaga laftooda wax la weydiiso taasaa ka imaan karta taasaa laga hortegaya saas daraaddeed baa marka loo diidaya macna saas weyaan ayib in aan macnaha waxa weeyaan qubuurta dhexeeda lagu tukan karaynin oo nahyi uu kusoo aroorayna axaadiis ah, kalena waa niman doontaa culimada islaamka oo dhan baa ku kulan wax khilaafa kama taagna ijmaaca wey inaan masaajida dhexdeeda laguna tukan waxaa la jira qubuurta dhexdeeda lagu tukan karin masaajidna laga dhex dhisi karin hal culimada ka mida ma dira marin sidaas way macna maxaa yidhaha xadiiska nabiga ku cad salawatullhi wasalaamu caleyh xaggoodana looma qaabili karo qubuurta looma jeedsan karo meel lagu tukadana dhexdooda lagama samayn karo masaajidna lagama dhex dhisi karo ilaa aakhirihi walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim canhaa caaishana ay ka warinayaan qaalad waxay tihi lamaa nuzila markii lagu soo xaadiray birasuuli lahi sal ly slm nabiga markii lagu yimi yani malagii nafta qaadaya markuu ku yimid waay oo ku soo degay rafiqa ayuu nebigu wuxuu bilaabay oo gudagalay yatraxu inuu ridayo oo dadayo khamiisatan maro oo lahu isaga u calaa wejhi wejigiisa inuu ku dadayo nabigu sal alay aslam kaar aada u fara badan iyo xanuun aada u badan baa hayey marka xanuunkii daraaddii waa xanuunku ku geeriyoonayo xanuunka daraaddii buu maro uu lahaabu marka nebigu wejigeed ka saaray salawatullahi wasalaamu calayh faida ktama hadduu caburo dihaa maradii markuu ku caburana kashafahaa wuu iska faydaya yani wuu isku dadayaa markii waxoogaa neefta ku noqotana wuu iska qaaday nebigu salawatullah wasalaamu caleyh faqaala wuxuu yihi nabigu sal lla slam huwa kadalika isagoo sidaa ku sugan isagoo xaaladaa ku sugan ayuu nabigu sal lla lay wasalam hadlay markaasaa wuxuu yihi lacnat ullah lacnada ilaahay cala alyahuudi yahuud dushooda ha ahaato iyo wanasaara nasaaro kiristan iyo yahuud lacnad ilaahay dushooda ha ku dhacdo naxariistayaala laga fogeeyo oo maxaa loo inkaari oo loo habaari waxaa loo inkaari waa itakaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadoodii qubuurtoodii qabriyadii nebiyadooda ayay masaajiddo masaajid ka dhigteen nebiyadii ilaahay usoo diray markay geeriyoodeen ayay qabriyadoodiibay meelay ku cibaadaystaan ka dhigteen oy kaniisada ka duldhisteen yuxadiru nebigu sal ly slam wuxuu ka digayaa maa sanacuu waxay qolyahaasi sameeyeen ummadda wuxuu uga digayaa wixii yahuud iyo nasaara ku ficeen walowlaa daalika caaisha hadalkan iskale radi allahu canha walowlaa daalika digniintaasi haddayna jiri lahaynna uu nebigu ka digay la ubriza ubriza dheh waxaa lasoo banaan bixin lahaa qabruhu nabiga qabrigiisa salawatullahi waslamu caleyh banaankaa loo soo saari lahaa hayra laakiinse annahu amriya shanigu wuxuu yahay khasha wuxuu ka cabsaday nebigu an yutakhada in laga yeesho qabrigiisa masjidan meel lagu cibaadaysto ama hayra annahu khushiya waxaa laga cabsado saxaabadaa waxay ka cabsadeen an yutakhada in laga dhigto nebiga masaajid qabrigiisa masjidan meel lagu cibaadaysto akrajaa xadiidka muslim iyo bukhaari baa soo saaray saxiixaanku ku yaala xadiidkan makii hore buu la mid yahay oo nebigu sal lla alay wasalam xanuunka uu ku geeriyoon doono isagoo uu hayo fa fii aakhiri laxadaatihi min addunya yani ilmirtadii ugu dambeeyey oo nolosha uu faaruqayay iyo adduunka weeye xanuunkaa marka nabiga sal lla alay slam si adag u qaban jiray yani sidii laba nin laba nin oo dadka caadiga ka mid xanuunka qabtaa nabigeena qaban jiray salawatullai waslamu caleyh markii uu qandhan yahay xanuunka waa loo labanlaabi jiray sababkuna waxa weeye ajirka in loo labalabaanayo saas wey marka nebigu sal alay wasalam aada ugu xanuunsaday wejigu marka mare iska saaraya markuu xoogaa yaro caburo neefta ku noqotana maradu iska qaadaya isagoo xaaladiisu saa ay tahay oo sakaraadkaas oo yani sidaa u rafaadsa ayuu haddana nebigu sal alay wasalam kelimadaas culus yuu ummadda u reebay wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam yahuud iyo nasaaro lacnada ilaahay ku dhacdo naxariista ilaahay laga fogeeyo maxaa loo habaarayaa maxay galabsadeen qubuurtii nebiyadooda ayay cibaado ula qabteenoo meel lagu cibaadaysto oo kaniisado iyo biyaca iyo waxyaala noocaasay ka dul dhisteen saasuu nabigu leh salawatullah wasalaamu calayh macnaheedu waxa weeye yacni fitnada weyn iyo dembiga weyn ee galeen waxa weeye qubuurtii nebiyada iyo saalixiinta iyo dadka wan wanaagsan oo meel lagu cibaadaysto laga dhigay cibaadada lala aado macna saa markuu nabigu lehy salawatullahi wasalaamu aleyh wuxuu ka digayaa yahuud iyo nasaare allaha lacnada wuxuu u leeyahay uga digayaa nabigu sala alay wasalam inay aynan ku dhicin wixii yahuud iyo nasaare ku dhaceen oo inaysan ummaddani qubuurta aadin oo nebiga salawatullahi wasalaamu aleyh qabrigiisa aan la weyneynin oo qubuurta macnaha waxa weye dadka saalixiinta iyo culimada iyo awliyadii qubuurtooda inaan la weyneynin oo aan la aadin taasuu nabigu sal ly slam digniin ka bixinaya macna sidaa daraaddeed ba caaisha radi allahu canha waxay leedahay cabsidaasi haddayna jiri lahayn iyo digniinta horee nebigu bixiyey qabrigiisa banaanka loo soo saari lahaa macnaha nabiga sal lla alay slam markuu geeriyooday waxaa lagu aasay qolkiisii qolkii caaisha radi allahu canha ayaa lagu aasay sidaana asbaab dhowra loo yeelay waa marka koowaadee horta xadiis saxiixaa jira nebiyadu iyo rusushu meeshan ku geeriyoodaan baa lagu aasaa ta labaad weeyaane saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim nebiga waxay ka fahmeen haddii laga saaro qolkiisaas oo lagu aaso masalan qubuurta caamka ahee muslimiinta lagu aaso sida baqiica oo kale waxay ka cabsadeen in nebiga qabrigiisa salawatullhi wasalaamu caleyh la weyneeyo meel lagu cibaadaysta laga dhinto saasay ka cabsadeen sidaa daraaddeed qolkiisaa u as badan qolkiisii baa lagu aasay banaankaa loo soo bixin laha haddayna digniintaa nebigu jiri lahay salawatullah waslamu calayh maadaama saxaabadii ay ka cabsadeen ama isaguba nebigu sal lay waslam uu ka cabsaday in qabrigiisa la caabudo daraaddeed baa loogu aastay qolka dhexdiisa banaankana aan loo soo bixinin nebiga sal lay waslam ciladaasi waa mid ciladaa kale sheegnay xadiiska kale tilmaamay oo rususha meesha ku geeriyooda in lagu ana iyaduna waa cillo kale wey macana labada cillaba waa jiraan oo nebiga meesha loogu aasay salawatullah wasalaamu calayh saas daraaddeed buu ilaahi subxaana watacaala ku badbaadiyey qabriga nabigeena salawatulli wasalaamu calayh taqriiban lama caabudin sida hadda qubuurtan macnaha waxa weeyaan qurbaduhu ka duldhisan yihiin oo kale loo dul suban yahay oo loo dul ictikaafsan qaarkood looba dawaafayo qaarkood laysugu isugu qaarkood carada looga qaadanayo kii nebiga ma dhicin salawatullahi wasalaamu caleyh maxaa yeelay meeshii ilaahay ku xifdiye subxaana tacala wuu ku xifdisan yahayo dhowr derbi baa ka koreeya dhowr derbi ayaa ka sarreeyo qolkiibuu nabigu ku aasayay salawatullah waslamu caleyh waad arkaysaa dadka qaarkii oo intay dul tagaan yani ku dhegdhegayay ilaa hadda waxaa loo sameeyey ciidamo waardiyu leeyahy ciidamo waardiyu leeyahy mar walba askari ama laba askari baa meesha taagan haddana dadka la kari maayo way ku farabaxsan oo qaar baa isku dhadhejin oo dardigaa shishe ayaa la isu dhadhejinaya maana saas wey marka yani saasuu nabigu sal lla alay wasalam uu digniintaa uga bixiyey lamaa nuzila markii lagu soo degay birasuulilah sal alay wasalam malagii nafta qaaday markuu kusoo degay ayaa tafiqa wuxuu bilaabo gudagalay yafraxu inuu tuurayo ku ridayo ku daboolayo khamiisatan maro oo lahu isaga u sugnaatay calaa wajhihi waa go xariiqimo leh ayaa khamiisada la yidhahda faida ktama haddii uu caburo biha iyadoo ku caburo kashafaha wuu iska faydaya faqaala markaasaa nabigu sal alay slam wuxuu le wahuwa kadalika isagoo sidaasa xaaladaas waa xaalad macnaha waxa weeye aan la hadli karin oo ninku rafaadsan yahay wey haddana isla markaa nebigu sal alay wasalam arrintani waxay noqotay arrin lama maarmaan ah oo kelimada ugu dambaysa ummadda uga tago ee qalbigooda ku hadha ee aan la halmaamin inay noqoto saasuu macnaha nabigu sal lay waslam uga tegey qaala nabigu wuxu uhi sal lay wasalam lacnatullah lacnada ilaahay ha ahaato cala alyahuudi yahuud dusheeda iyo walnasaara ibtakhaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtoodiibay masaajidaa meelo lagu cibaadaystay ka dhigteen yuxadilu wuxuu ka digayaabay caaisha leedahay nebigu markuu saalaya maa sanacuu waxay sameeyeen ummaddu uga digaya wixii nebigu ka digay salawatullahi waslamu aleyh dheg looma dhigine waa la khilaafay digniintiisii dhegba looma dhigin saa daraaddeed waxaad arkaysaa qubuur aada u fara badan iyo masaajidda isku dhex dhisan aad baad u arki yani haddaad caalamka islaami marto meelo badan ambaasada intay noo jirta haddaad tagto masaajid fara badan baa qubuurka duldhisan ama qubuurta macnaha waxa way qabrigaa ku dhex jira ama hortiisu ku yaallaa ilaa aakhiri soomaaliya sidoo kale taasi waa mid tan labaad waxa weeye qubuurtii laftoodii inta la taagtaagay oo kubbado laga dul sameeyey ayaa cibaadaadka loola qabtaa oo ilaahi subxaana watacaala yani marka la baryayo roobdoon la weydiisana iyagaa la aadaa taas wey macna ama iyaga laftoodaaba wax la weydiistaa macna waxaasoo dhan waxyaaluu nebigu ka digay salawatullahi wasalaamu calayh walowlaa daalika arrinkaasi hadduusan jiri lahayn digniintaa nebigu uu bixiyey haddayna jiri lahaynna ubriza waxaa banaanka loo soo saari lahaa qabruhu qabrigiisa qolka laguma aaseene baqiic baa lagu aasi lahaa iyo banaanka nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi hayra laakiinse annahu khashaa khashaa wa khushiya labadaba waa la xarakeeya khashaa haddii la yidhaahdo macnaha nebigaa ka baqay wey khashaa wuxuu ka baqay an yustakada in laga dhigto masjidan masaajid in laga dhigto qabrigiisuu ka baqay nebigu sal alay slam khushiya haddii la yidhahdona saxaabadii wey hayra laakiinse annahu amar yo shanigu wuxuu yahay khushiya in laga baqay oy saxaabadii ka baqeen an yutakhada in laga dhigto masjida masaajid in laga dhigto qabriga nebiga sal ly waslam saas daraaddeed bay saxaabadu isku waafaqeen min ma khilaafin markii yani qabrigii lagu aasay nebiga sal ly slam qolkiisa akrajaahu bukhaariiyo muslim baa xadiidka soo saaray walimuslim waxaa u sugnaaday can jundab jundab bni cabdillaah qaala wuxu uhi samictu nabiya sal lay slam nebiga ayaan maqlay qabla an yamuuta intuusan geeriyoonin bikamsin shan beri geeri shantari ka hor ayaan maqlay nebiga wa huwa yaquulu isagoo leh allaahuma allahayow innii anigu wa huwa yaquulu isagoo nebigu le baan maqlay innii anigu abra'u waxaan u beri noqonayaa ilallaahi xagga alle maxaan ka beri noqonayaa an yakuuna min an yakuunaan ka beri noqonayaa inuu ahaado lii aniga minkum xaggiina khaliilun mid jacaylkiisu qalbigii qalbigayga wada qaatay jacaylka meesha ugu dambeeya mid aan jeclahay inuu xaggiina iiga ahaado ilahay baan uga beri noqon maxaa yeelay fa ina allaha alle qad itakadanii ilaahay baa iga dhigtay khaliilan ilahay baa khaliil iga dhigtay kama itakada siduu ugaba dhigtay ibraahiima ibraahim siduu uga dhigtay khaliilan khaliil uga dhigtay ilaahay baan khaliilkiisii ahay oo khaliil iga dhigtay siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay walow kuntu haddii aan ahaan lahaa mutakidan mid samaysanaya min ummatii ummadayda khaliilan haddaan ummadayda khaliil ka samaysan lahaana latakhadtu waxaan ka dhigan lahaa abaabakrin baan khaliilan ka dhigan lahaa ninkaasaa ummadda ugu mudan oo iigu dhoweeye macna alaa hooyay wa ina man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey kaanuu waxay ahayn yatakhiduuna kuwa dhigta ka samaysta qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qabriyadooda waxay ka dhigan jireen masaajida meele ay ku cibaadaystaan alaa hooyay falaa tattakhiduu ha ka dhiganina alqubuura qabriyada masaajidda meelaad ku tukataan oad ku cibaadaysataan fa inii anigu anhaakum waan idiin diidahaya waa idinka reebaya can daalika arrinkaas saasuu nabigu uri salawatulli waslamu calayh xadiidkaana muslim baa wariyey waxaana nebigu uu hadalkaa yidhi salawatullhi wasalaamu calayh geeridiisii shan beri ka hor walofir saxaabiistu waa dardaarankii ugu dambeeya nebigeenu ka tago salawatullahi wasalaamu calayh saas way haddii hadalkii nebiga ugu dambeeyey uu kaa yahay xaggee laga keenay marka qabriyadaha lagu khalweeyo oo qabriyadaha lala aado cibaadaad oo ilaahay halkaa baryada lagu baryaaye way dhaantaayo way ka fiicantahay meelo kale baryada lagu baryo bal xaggee laga keenay qubuurta la ictikaaf oo la dul dego xaggee laga keenay in wax lagu gowraco xaggee laga keenay in la dawaafo lagu wareego waxaasoo dhan waxa weye sal iyo baar soona mare meel laga keeno diinta kaga taalamaysa culimadii islaamka o dhanna waa wada diidan yahi kitaabkii alla iyo sunna nebina sal alay waslam si ugu abaareen oo loo diiday macna wuxuu nabigu lehy sal alay wasalam ilaahay waxaan uga beri noqonaya oo aana ku jirin wey waxaan ka baxayaa oon xagga ilaahay ka aadaya oo aanan yani waxa weeyaan kamid ahayn in aan mid idinka idinka mida uu khaliil ii noqdo khaliilka waxaa la yihahda inan khulla laga keenay kullada waa xubdiga iyo jacaylka meesha ugu sarraysa la yihahda gaayat lxubdi waay jacaylku markuu qalbiga wada qaatoo buuxiyo oo meella uusan reebin ayaa kullada la yidhaahdaa marka nebigu sal alay slam saxaabadiisa waa jeclaa rag badanna waa jeclaa raggana wuxuu ugu jeclaa saxaabada abubakar buu ugu jeclaa haweenkana wuxuu ugu jeclaa nebigu sal alay aslam caaisha ugu jeclaa radi allahu canha waa laba isdhalay marka laakiin jacaylka heerkaa gaadhaya oo qullada la yidhaahdo oo qalbiga wada buuxinaya waxba reebaynin mid idinka idinka mida inuu ii noqdaayo ilahay baan uga beri noqonaya bu nabigu sal lay slam yacni heerkaas maya maxaa yeelay ilaahay baan khaliilkiisii ah khaliil ilaahay baan ahayo wuxuu leeyahay imaamuulqurtubi wuxuu nabigu saa u leeyahy salawatullhi wasalaamu caleyh qalbigiisa waxaa ka buuxa maxabadii ilaahay subxaana wa tacaala iyo weyneyntiisa ka buuxa saas daraaddeed inuu makhluuq kale jacaylkiisu qalbiga nebiga wada qaatoon gudiyaayo maya kii ilaahay baa gudixisay saasuu macnaha u leeyahay khaliil inaa idinka dhigto macna maxaa yeeley ilaahay baan khaliilkiisii ahayo rabbi baa aada ii jecel siduu ibraahimba khaliil uga dhigtay khaliil raxmaan waa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nabigeenuna sal alay slam waa khaliil raxmaan sida xadiidku caddaynaysa labadaas rasuul ayaa nusuusta kusoo aroortay inay yihiin khaliiladii ilaahay subxaana watacaala jacaylka meesha ugu dambeeyey inuu ilaahay subxaana watacaala ay ka gaadheen saas weyaan waay macnaha waxa way laga qaadanaya xubdiga iyo kullada kulladaa ka sarraysa saasay kulladaa ka sarraysa saas daraaddeed waxaad garanaysaan waxaa khalad ah in la yidhaahdo yani nebigu sal lla wasalam kaana xabiib araxmaan khaliilse ma ahayn xubdigaana kullada ka sarreeya xubdigaa kama sarreeya kulladaa ka sarreeya khaliil waa ahaa nabigu sal alay wasalam isagii ibraahim ba labadii khaliil ee ilaahi weye subxana watacaala nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam hortoo cid aan khaliil ka dhiganayo ma jirto ummadda haddiise laakiin ay dhici lahayd mid idinkaydin ka mida inaan khaliil ka dhigto hadday dhici lahayd oo la qadaro abubakar buu noqon lahaa bu nabigu yih sal alay wasalam inuu ummadda ugu fadli badanya laga qaada cid khilaafsan oo khilaafkiisu ay wax kasoo qaad leedahayna ma jirto ummaddu waa ku idishahay inuu ugu fadli badanyahay abubakr sidiiq radia allahu canhu ardaa ayib intaasi maxalushaahidka ma ah xadiidka inta laga daliishanaya waa intan dambe wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam war hooyaay ummadihii idinka horreeyey waa yahuud iyo nasaare waxay ka dhigan jireen nebiyadoodu markay dhintaan qabriyadooda ayay meelay ku cibaadaystaan iyo meelo ay ilaahay ku baryaan bay ka dhigan jireen oo ka samaysan jireen ee arrinkaas yeelina qubuurta masaajid iyo meelaha ad ha ka dhiganina arrinkaasi waa arrin aan idiin diidayo buu nabigu lehy salawatullahi wasalaamu caleyh waa noloshiisa aakhirkeedii iyo ciribkeedii iyo kala dambaynteedii buu nabigu ka digayaa salawatullahi wasalaamu caleyh sidaas macnaha samictu waxaan maqlay buuri jundab annabiya sal ly sl nabigaan maqlay qabla an yamuuta intuusan geeriyoonin bikamsin shan berid ka hor shan berid geeridiisa shan berid ka wa huwa yaquulu isagoo leh allahum inii anigu allow abra'u ila allah inii anigu abra'u waxaan u beri noqonayaa ilallahi xagga alle an yakuuna min an yakuunaan ka beri noqonaya inuu ahaado lii aniga minkum xaggiina khaliilun mid jacaylkiisu qalbigayga buuxiyo oo macnaha jacaylka meesha ugu dambaysa aan jeclaado fa ina allaha alle maxaa yeelay qad ittakhadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan seed odhanaysaa marka yani abu hurayra iyo keyrkii xadiidka waa ka awsaanii khaliilii qaliilkaygii ayaa wuxuu ii dardaarmay bitalaatin saddex arrimood waa tii macnaha waxa weye salaada duxada iyo baas waa iska xadiidka caanka waxaa laga lagu jawaabaya abu hurayre isagaa nebiga khaliil ka dhigtay nebigu abu hurayre khaliil kama dhigin taasi uduka warrama waa jacaylka qalbigiisa ku jira nebiga uu u hayo salawatullahi wasalaamu calayh abu hurayre jacaylkiisa qalbiga ku jiruu ka warramayaaye ma uu lahaa nebiga qalbigiisa jacaylka ku jiray aniga uu jeclaabaa qullo gaadhsiisnaa saa ugamu hadlayo man kiisuu ka warramaya man faina allaha alla qad ittakhadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan buu iga dhigtay mid jacaylkiisu aada ugu dheeriyo o aada u jecli kama ittakhada su uga dhigtay ibraahiimaba khaliilan khaliil su uga dhigtay walow kuntu haddii aan ahaan lahaa mudtakhidan mid ka dhiganayo ummatii ummadayda khaliilan laittakhadtu waxaan ka dhigan lahaa abaabakrin baan khaliilan ka dhigan lahaa liil wuxuu noqon lahaa abubakrin laakiin maya